Mm-hmm. allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar biidni illaahi tacaala wabixamdih waa darsigii saddex iyo labaatanaad waa darsigaynu ku soo khatimayna insha allahu kitaabka sheekhu wuxuu leeyahy raximahu llahu raxmatan waasica baabu maa jaaa fii wafaati rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam waxau u baab yahay axaadiista ku timi geeridii ku timi rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku keeni doonaa afar iyo toban xadiid waxa uu yidhi sheekhu xadaanaa abu camaar alxuseyn bnu xurayth wa qutaybat bnu saciidin wagayru waaxid qaaluu waxa yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can izuhriyi can anas bn maalikin qaala waxau yidhi aakhiru nadratin eegmadii ugu dambaysay ee nadartuhaa ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam aan rasuulka ilaahay eego kashafa wuxuu fayday assitaara daahi ayuu fayday yowma alisnayni maalintii isniineed ayuu daaha fayday fa nadartu waan eegay ilaa wejihii wejigiisaan eegay ka'annahu waxaad mooddaa waraqatu musxaf xaashi qur'aan ah xagga iftiinka iyo dhalaalka wannaasu dadkuna yusalluuna waa tukanayaan walxaal dadku ayaan eegay yusalluuna ay tukanayaan khalfa abi bakrin fakaada annaasu dadku waxay ku dhowaadeen an yadaribuu inay isku dhex yaacaan farxaddii ay farxeen awgeed iyagoo u qaatay inuu ladnaaday oo caafimaaday fa ashaara waa ishaaray nebigu ilannaasi dadkii anisbutuu anisbutuu marka antaas waa tafsiiriya muxuu an anisbutuu sugnaada wa abuu bakrin abuubakrna iyo ummuhum wuu tukinaya marka wa ulqiya waa la riday assajfu daahi assitaara iyo assajfu waa isku macne wa tuwufiya waa geeriyooday rasuul lah sal ly salam min aakhiri dalika alyowm maalintaa aakhirkeedii ayuu geeriyooday ilaahay subxaana wa tacaala baa qur-aanka inoogu sheegay horeba waa u sheegay inuu geeriyoonayo isagoo nool ayaa la akhriyayay innaka mayitun wa inahum ee afa in aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum iyo wixii la mid a la akhriyey ardaya maalintu wuxuu weydiinayey haddiiba aayadaha hore loo akhriyayey haddana markii nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dad badan ba isku dhex daato cumar ka mid yahay oo arrintuu u qaadan waaye sidee u dhacday way fududdahay jawaabteedu waxa shayga markaad nadari ku haysa iyo hadal iyo markuu dhaco waa kala duwan tahay markuu dhaco waxaa laga yaabaa inaad salbabaqdo wax alla wixii aad ogeyd ina waana tii cumar iyo ku dhacday keyrkiisaaynu sheegi doono marka qur waa sii xusay waana sii sheegay muqadimaadna waa leeyihi geerida nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hordhacyay lahayd hordhaca ugu horreeya wuxuu ahaa marka ilaahay yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maalintaa cumar waa ooyey waxa laguhi maxaad ooyeysaa diintii baaba la kamilay suu yidhi waan aqaanaa kamaalba hadduu dhaco shaygu hadduu dhammaystirmo nusqaanunbaa bilaabantaa intuu kobcayaa la qaatuu socdo socdo socdo maalintuu figta istaago halkaa taagnaan maayo wuu soo noqonaya haddana waxaa soo degtay suuradan suuratu annasr ida jaa nasrullahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu tasbiix iyo istikfaarna goormaa la sameeyaa shaygu markuu dhammaado salaadda markaynu dhammaynaa baynu bilownaa istikfaarta iyo tasbiixda macnaha shaqadii nebigee dacwadii inay dhammaatay wixii intaa ka dambeeyana kol haddii loo keenay dhammaato inuu tegayo way muuqataa irhaaska saddexaad wuxuu ahaa nebigaa ku khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ina cabdan khayarahu allahu bayna dunya wa bayna maa cindah fakhtaara maa cinda allah addoon ilaahay ayaa ilaahay wuxuu dooransiiyey adduunyada iyo wuxuu agtiisa ku hayo addoonkina wuxuu doortay wuxuu ilaahay hayo saxaabada badankooda waxay u haysteen khabar nebigu waramayo nin kale ka warramayo abubakar keliyaa fahmay oo intuu jilbaha ku fadhiistay buu yidhi fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina ilaahay wixii kugu dhicilaa aabbayaasha iyo hooyooyinka yaha ku rido dhallinyarada kale way la yaabeen odaygan maxaa haya nebigu ninbuu ka waramaya saa iyo saa ku dhacay markii dambey ogaanayaan inay isfahmeen labadood oo nebigu cabdiguu sheegayaaba inuu naftiisa yahay qodobka afraad ee soo raaca waa qisatu faatima nebigaa faadimo u yeedhay deetna war buu dhegta u saaray way oyday si xunbay oyday haddana war kaleu dhegta u saaray aad ba u qososhay deetna caaishaa ka daba tagto tidhi ii waran waxaanaad ku oydiye waxaanaad qososhay deetna waxay tihi maya nebigaa ii sheegayoo waa sir maalinkii nebigu geeriyoodu mootan yahay ayaa weydiisay tihi maanta ma noole ii waran waxay tihi markuu ii warramuu yidhi ee dhowaan baan geeriyoonayaa anigii ooye markuu yidhi dadkayga adaa igu soo horraynayo oo isoo raacayo igu xigayana anigii qosle farxad idanka odayga maanta inintiisku yidha adoo ugu soo horraynaya mi qoslis waaba hadduu ogyahay marka waxay ogaayeen ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisoo laga daba tagaa qiimuhu leeyahay marka waxay ku bilaabantay bishii rabiic alawal sanadkii koobiyo tobnaad labadeedii toban maalmood baan nabigu bukay see la rajaxay ee xooga badan toban maalmood marka maalintaasi jinaase ayuu ka soo laabtay jinaase ansaara guriga caaishuu yimi deetana caaisho madaxa ka cabanaysa ayuu ihi bal ana waa ra'saah iyada alle waa ra'sa alla madaxay xanuunaya maayi tayadaa kaa daran buu yidhi dabeetana waa wuxuu ku yidhi caayishaay waxaan jeclaan lahaa inaad iga horrayso oon si wanaagsan ku aaso oon si fiican kuugu tukado maasay tiri laakiin miyaad garanaysaa waxaad aakhirka samayn lahayd habeenkiiba aroos baad ku ahaan lahayd islaamahaaga soo maaha imad xasuusateen markaa kabtakaasaa dhex maray ee halkaasuu xanuunku ka bilowday ayaamaha horeo dhan nebigu waa wareegaya calayhi salaatu wasalaam kolba gurigu lahaa baa la geynayay marka wuxuu dhi ayna ana hadan anu berri xankeen ku beegnay marka way fahmeen saxaabadu way fahmeen waxaa rasuul alla gurigaad jeceshahay lagugu baxnaaniyo guriga caaisha ha lagu baxnaaniyey kuu ku geeriyan doonana waa kaa waxaa intaa kale dheer nabiyada lama dilo ilaa la ogeysiiyo oo loo sheego la idhaahdo wakhtigii waa taagan yahe maxaad yeeli ikhtiyaar baa iyaga la siiyaa inagu baa laynagu soo boodaaye iyaga ikhtiyaar baa la siiyaa markaasay doortaan in ilaahay xaggiisa ay u laabtaan marka ikhtiyaarkiina waa u yimi eh, xadiiska markaynu u nimaadno xadiidkani wuxuu ka warramayaa subaxii isniinaad ee nebigu dhiman doono salaadii subax ayuu ka warramayaa waa eegmadii ugu dambaysay waxaa la odhan karaa waa kormeerkii ugu dambeeyey ummaddii oo isbixisay oo ismaamushay oo bakar hogaaminayo oo salaadeedii habaysatay ayuu nebigu daaha ka qaaday qolkii caaisha wuu eegay marka iyago xaggeena u soo jeedaan daaha qolka caayishana koonaha masaajka wey markaa safkan horeo dhan wuu arkayaa nebiga iyo dhowlacandiidiisa wuu arkayaa waxay u qaateen inuu caafimaad u soo baxayo salaadda way ka bixi gaadheen mar alle markuu arkay inay dheg yihiin ayuu daahii ceshaday subaxii buu soo maray abubakar markaa eegmadii dambuu eega wuxuu arkay nebigio iska caadiya wuxuuse maanta waa caadiyo reerkiisi u baxay waa arki doona xadiiskan ku arki doona abubakar wuxuu leeyahay anas waxaad moodaa quruxdiisa kaanahu waraqatu musxaf innaga maanta musxafkeennu midabo badan buu leeyahy oo waraqatu musxaf marka lagu idhaa kitaab qur'aan xaashidii qaar baba casaana iyagoo xilligaa waraaqe cadcado aad u cadcado kuwan wayt beebarka ah oo kala lagu daawici jiray marka qur-aankunbaa sidaa u cad jira nebigoo wejigiisu aad u dhalaalayo ayaan aragnay buu yidhio oh, dadkii daraabaaba ku dhici gaadhay laakiin nebigu wuxuu ishaaray salaadiinna wata markii uu sii daayay daaha wuxuu geeriyooday maalintaa barqadeedi maalintaa barqadeedii buu geeriyooday sheekhana wuxuuna yidhi anas wuxuuna min aakhiri dalika alyowm waa xilligii anas warku soo gaadhay laakiin xilligaa ma geeriyoonnine barqadu markay kululaato xilliyadaa tobannada ah ama tobankiiyo barhka ah ayuu nebigu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaa waxaa xaqiijinaya culimmada waaweynee muxaqiqiinta ibnu salaax ibnu cabdilbar dahabi ibnuljawsi nawowi rag badan baa xaqiijinaya inay barqada ahayd qaala xadaana xumayd ibnu mascadat albasriyu qaala xadaana sulaym ibnu akhdal can ibni cawnin can ibraahim can ilaswad can caysha qaalad waxay tihi kuntu musnidat annabiyi sala allahu caleyh wasalam mid nebiga alla ku tiirisay ilaa sadrii laabtayda ku tiirisay aw qaalat ilaa xijrii ama dhabtayda isma diidayaan dhabtiina wuu ku fadhiya laabtana waa ku tiirsan yahay fa wuxuu u yeedhay bitastin tashti buu u yeedhay iyo baaf liyabuula fiihi si ugu kaajo suma baala waa ku kaajay fa nabiga nebiga ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi xilliyadaa ugu dambaysa noloshiisa ayaa kaadi qabatay dabeetana wuu u wa xilligii hadalkuna ka xidhnaa waa calaamadinayay gacantu ku hadlayay deetna waa loo keenay waa ku kaajay markiu isdaahiriyey markii bay naftu ka dhacday laakiin markaa kamay dhicina xadiiska dambe aynoogu dari doonaa ficil kalea ka horeeyey ficilkan uu sheegi doono mid kalea ka horreeyey markii dastiga uu isnadiifiyey ayaa waxaa soo galay cabdiraxmaan ibnu abubakr sidiiq oo caday wanaagsan oo jilicsan ku cadaynaya ayaa soo galay nebigu indhuhu la raacay caaisha way fahamta waxay tidhi miyaad jeceshahay saasuu yidhi ma kuu qaadaa haa dabeetna cadaygii baa qaaday intuu ku cadaynay ka jabisay ka goysay dib bay u calaalisay markaasay nebiga u dhiibtay waxay tidhi weligii aan u cadayn oo ka qurux badan si ka qurux badan aan u cadayn ayuu cadayday markuu dhigay eebeeyu biyaha faraageliyo madaxa iskaga shubay sakaraadkiina markaasu kusii batay ficil ugu dambe ee sameeyana salawaatu rabbi wasalaamu calayh cadaygaasaa ugu dambeeyey marka tirmidi cadaygaa ma sheegin howlihii kalunbuu sheegay laakiin saxiixaynka ayaa lagu sheegay xadaana qutayba xadaana leys can ibni lhaad can muusa ibni sarjis can ilqaasim ibni maxamed ibn abubakr asidiiq can caaishata annaha qaalat ra'aytu waan arkay rasul lah sal salam walxaal huwa bilmowt ay bisakaraati lmowt mudaafkii baa xadfan walxaal cindahu agtiisana waxaa ah qadaxun hadhuub ama dhiil leh fiihi maaun biyo ku jiraan madibad wa huwa yudkhilu waa gelinaya iyadoo gacantiisa filqidxi madibad ku gelinaya uma yamsaxu waa ku masaxaya wejha wejigiisa bilmaa'i biyo ayuu ku masaxayaa uma yaquul wuxuu leeya allahuma allahayow acinnii igu caawi calaa munkaraati almowt mowdka waxyaalihiisa munkarka ee foosha xun ilaahu iga caawi aw qaala ama wuxuu hi calaa sakaraati almowt mowdka waa hawlihii ugu dambeeyey caaisha ka warramayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ag yaallaa waa madiibad biyaah gacantuu daraya deetana wuxuu ku shubaya madaxiisa isagoo ducada ku ducaysanaya waatay caaisha odhan jirtay maata anabiyu sala allahu caleyh wasalam fi beytii wa fii yawmi rasuulka ilaahay wuxuu ku dhintay gurigayga iyo maalintaydii buu dhintay bayna xaaqinatii wa daaqinatii xaaqina waa calooshii wadaaqinah waa garhkii garhkaygii caloosha inta ku dhex leh ayaabuu ku geeriyooday macnaha laabtan ku hayay dhabtiina waa ku fadhiyey cagahay u kala bixisay halkaa dhexdeeduu fadhiyey saasuu ku geeriyoonaya ducadana waa ku ducaystay allaahuma acinnii calaa munkaraati almowt aw calaa sakaraati almowt salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaala xadaana alxasan ibnu sabax albazaar qaala xadaana mubashir ibnu ismaaciil can cabdiraxmaan ibni alcalaa can abiihi can ibni cumara can caaisha qaalad waxay tidhi laa aqbadu uma kamanayo axadan qof bihawni mowtin mowt fududaaday qofna ugu kaman maayo qof mowdka loo fudaydiyey kaman maayo odhan maayo allamu ii fududaado bacda aladii ra'aytu intii aan arkay min shiddati mowti rasuuli illahi sal l slam qof ilaahay sakaraadka u yareeyey intaan janto oo kanto odhan maayo allamaa sidaa igu fudaado waayo rasuulki ilahi baaman arkay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo sakaraadka lagu dhibay cabdillahi bn mascuud baa usoo galay xiliyada deetan wuxuu yidhi nabigaa wuxuu lahaa ina lilmowti la sakaraat geeridu waxay leedahay sakaraad iyo xanuun markaasuu yidhi yaa rasuul allah oo taasi macnaheedu waxa weeyaan miyaa inaad laba ajar leeday suu yidhi waayo qofkuba qofkuu ka fadli badan yahay ayaa laga yaabaa in sakaraadka lagu adkeeyo inagu laakiin waxaynu u naqaanaa qofka sakaraadka lagu dhibo mid wax laga goynayo alla kan maxaa laga jaraya tole muxuu galay nebigu laakiin wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh almuminu yamuutu bicaraqi ljabiin ama birashci ljabiin addoonku wuxuu ku dhintaa muuminka ahi isagoo dhammannadu ay sakaraad awgii marka waa dhaqanka amaba calaamadaha wanaagsan ee muuminka lagu garanaya weeye alimaamu alqurdubi wuxuu leeyahy sakaraadka nebigoo lagu adkeeya laba faa'iidee leedahay kow qofka caadigaa ah ee sakaraadka lagu dhibaay la yaabi mayno odhan mayno warkan maxaa loogu dhibay kol haddii nebigii allaba ah lagu dhibay oo la ogyahay inaan dhib ka horraynin wanaag mooyaane kol haddii lagu dhibo ka shakii mayno taas waa macrifa ta labaadna takmiilu fadaa'ilihi fadligiisaa la kamilaya inta yaree ka dhiman darajada ayuu ku helayaa fadliga iyo sakaraadka qaala xadaana xasan bn sabax albasaar kaa waan ahrinay qaala abu ciisa wuxuu yidhi sa'altu waxa weydiiyey abu surcat araasi faqultu lahu waxaan ku ihi man cabdiraxmaan ibnu calaa haada cabdiraxmaan calaa waa ayo qaala huwa cabdiraxmaan ibnu lcalaa ibnu lajlaaj marka cabdiraxmaanna calaa buu doonaya inuu ina baro qaala xadaana abu kuraybi moxamed ibn alcalaa qaala xadaana abu mucaawiya can cabdiraxmaan bn abi bakrin huwa ibnu abi lmulakiy can ibni abi mulayka can caaishata qaalad waxay tidhi lama qubida rasuulu llahi sal ly slam rasuulkii ilaahay markii la oofsaday ikhtalafuu wa isku khilaafeen fii dafnihi aaskiisii bay isku khilaafeen fa abu bakrin wuxuu yidhi samictu waan maqlay min rasuulilahi sal ly slam shay-an baan ka maqlay ma nasiituhu aanan ilaabin qaala wuxuu idhi maa qabadallaahu ilaahay ma oofsanin nebiya nebi ma oofsanin ila fi lmowdic aladii yuxibu an yudfana fiih meesha uu jecel yahay in lagu aaso baba lagu aasaa idfinuuhu ku aasa fi mowdici firaashihi goobta firaashkiisa ku aasa marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu geeriyooday dhowr qodob baa laysku qabtay dhowrka qodobna xadiiska dambu inoogu qoran yahay kow waxa ugu horeeya halkee lagu aasaya waxaa kaloo laysku qabtay ma aasaya horta soba laiska daynaya qolana waxay idhaahdeen haba la daayo malaa'igtaa qaadan doonte markii laysku waafaqeen la yidhi waa la aasayaan halkee lagu aasa waa laisku qabtay xadiiska dambe isagoo faahfaahsan ku arki doonnaa maydrhigii baa lamida isna waa laisku qabtay khilaafadii dhowr arimood weeye xadiiska dambe inoo soo socda insha alla isagoo faahfaahsan laakiin xadiisku waxa weeye abubakar baa cilmigeeda hayey maa qabada allaahu nabiyan ilaa xaysu yudfan riwaayada gaabani saasay odhanaysaa nebi ilaahay waxaa nafta lagaga qabtaa halka loogu talagalay lagu aasaw deetna firaashkii uu ku jiifay ayuunbaa la jiiday firaashkii baa la qoday halkaasaa lagu aasay qaala xadaana moxamed bashaari wacabaas alcambariyu wasawaar ibni cabdilaahi wahayru waaxidin qaaluu waxay dhahan dhammaantood ambaana yaxya ibnu saciid can sufyaan athawri can muusa ibni abi caaisha can cubaydillahi bni cabdillahi can ibni cabaasin wacaaisha radi allahu canhum ana abaa bakrin abaa bakar qabala anabiya nebiga waa dhunkaday bacdamaa maata intii uu dhintay kabacdi ayuu dhunkaday hadalkii caankaana waa yidhi yaa rasuul allah dibta xayan wamayitan fawallaahi laa yajmacu allahu alayka mowtatayn ama almowtata alatii kutiba alayka faqad midtahaa intaasoo odhanaya saan idiin sheegay maalintaa waa baxay abubakar xaaskiisu midna wuxuu ahaa magaalada bartankeeda midna duleedku ahaa xaaskiisii kale xaaskaasu iska qabtay oo u lahaa maalinta iyo habeenka mar alle markii geeridu dhacday cumar khadaabna intuu khalkhalay uu u qaatay nebiga in la dheelmiyey waa la dheelmiyey buuhi ilaahay baa qaatay oo sidii israa'ulmicraajkii ayuu soo noqonaya qaar badan oo munaafiqiinana cagaha iyo gacmuhu goyn doonaa walle ninka aan ka maqlo nebigaa dhintay waa u dhammaatay seefuu la baxay ayaa dadkii ordeen abubakar baa loo yeedhay oo masaajkii halkaa ku yaallay fadhiya deetna waa yimi dadkii oo ii banneeyey buuhi waa loo banneeyey nebigu ka dhunkaday labada indhood dhexdooda isagoo daliil u haysta cumaan ibn madcuun buu nebigu dhunkaday saynu soo maraynay isna buu wataa hadalkaasuu yidhi nebi allow adigoo geeriye adoo dhintay iyo adoo noolba waxaad tahay mid tayiba laba geeriyood ilaahay kugu kulmin maaye mid baad lahayd middiina waad qaadatay marka wuxuu u duur xulayaa hadalka cumaree ah wuu soo noqon doonaa intuu soo noqdo dibu noolaado haddana geeri labaad ku dhici mayso ee waa hal geeriyuun tiina waad dhimatay markaasuu soo baxayaa markaasuu dadkii la hadlaya sayn xagga dambe arki doonno qaala xadaanaa nasr bn cali iljahdami qaala xadaanaa marxuum ibn cabdilcasiis alcataar can abi cimraan aljuni can yaziid bni babanuus can caaisha ana abaa bakrin radi allahu canhuma dakhala waa galay cala nabiy sal ly slam bacda wafaatihi fawadaca waa dhigay famahu afkiisa bayna caynayhi labada indhood dhexdooda ayuu ka dhunkaday wa wadaca yadayhi gacmahana wuxuu saaray calaa saacidihi labadiisa curcud waqaale wuxu uhi waa nebiyaah alla nebigaygiiow waa safiyaah nebigii ilaahay doortayow waa khaliilaah nud baa laydhaa baroor maaha waxa weye waa nudba waa qofka oo jecel jeclaysanaya amana maxaa la ydhaahdaa doonaya jiritaanka shaygan uu wado amaba ka tiraanyaysan geerida haddii laakiin qaylo noqon layd iyo oohin markaasay noqon layd niyaaxa Eh, faadimana iyadoo hadal noocaasa le waa arki doonnaa nud baa la yidhaahdaa waa shay bannaan alla hebel ma hebelbaa ma hebel baa naga baxay qofku waa odhan karaa waa nabiyaah waa safiyaah waa khaliilaah qaala xadaana bishr bn hilaal isawaaf albasriyu qaala xadaana jacfar bn sulaymaan adabci can haabitin can anasin qaal lama kaana alyowm markay ahayd maalintii aladii dakhala fiihi rasuul sal ly slam maalintuu rasuulku soo galay almadiinata adaaca manhaa waxaa iftiimay kullu shayin maalintii nebigu soo hijrooday ee uu yimi wax walba waa iftiimeen magaaladu waa dhalaashay diin iyo adduunyaba falama kaana alyowmu aladii maata fiihi maalintuu geeriyoodayna adlama minha waxa mugdi noqday kullu shay maalintii hore wixii iftiimay maanta wadadan bay noqotay waayo noloshii ugu qiimaha badnayd ayaa ka jaciiratoo ka dhaqaaqday wamaa nafadnaa maanaan garaacin aydina gacmahayaga min aturaabi carradii lagu aasay kamaanaan tumin wa innaa la fii dafni annagoo aaskiisa joogna sal ly slam xataa ankarna ilaa aanu garan weynay quluubanaa qalbiyadeedii saddex qodobo khataruu inoo sheegay anas maalik wuxuu leeyahy kow qodobka koowaad maalintuu nabigu soo hijrooday maalin ka qurux badnayd oo ka iftiin badnayd haweeraatee ma jirto magaaladu way wada iftayd diinteedii adduunyada waa iftay waa xaqiiq meel nebigaa la yimi oo waxygii lagu akhriyayo oo kitaabkii lagu wado waa iftiimaysaa maalintu geeriyoodayna adlama minha kullu shay wax kastaba madoobaadeen laakiin qodob cajiib sheego wuxuu yidhi annagoo weli geeridii ku jirna aaskii oo aan ciiddii gacmaha ka tumanin ayaanu qalbigayga garan weyn qalbigaygu kii noqon waayey wax kale maaha qalbiga waxaa ku soo degayay qur'aan qur ku soo degayey ma kow ee jilcinayey ee ballaadhinayey ee iftiiminayey xadiis baa lagu akhriyayey maalinla ahoo maalintii intaasoo xadiis bay maqlayeen kaasaa qalbiga nuurayo ballaadhinayo waasicinayay kiina ma hayaan tarbiyadii nebiga iyo tilmaantii sidaa dhaha saa dhaha tiina ma hayaan saddexdaa markay waayeen isla markiiba qalbigu qalbigii uu noqon waayey maaha qalbigii inu markiiba foorarsanaya iyo inuu dibu noqday maaha qalbigii horumarka waday ayaan maanta horumar haynin qaala xadaana moxamed bnu xaatimin qaala xadaana caamir bnu saalix can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata qaalad waxay tidhi tuufiya waa geeriyooday rasuulu lahi sal ly slam yowma alinayn maalin isniinah ayuu geeriyooday oo barqa ah bisha rabiic alawalna ay tahay labiyo toban sanadkii koobiyo tobnaad weeye maalintii salaasaduna waxa weeyaan howlahaynu sheegi doonnaa lagu qaatay habeenkii arbacaad ayaa la aasaya habeennimadkii arbaca ayaa la aasaya qaala xadaana moxamed bn abi cumar qaala xadaana sufyaan bn cuyayna can jacfar bn moxamedin can abiihi qaal qubida waa la qabtay ama waa la oofsaday rasuul sal l slam yowma alinayn famakasa waa yaalay daalika alyowma maalinta wa leylata thulathaa wa dufina waa la aasay min alleyli habeenkii arbacaad ay soo geli doonto ayaa la aasay wa qaala sufyaan wakhayru yusmacu waa la maqlayay sawtu lmasaaxi masaaxida masaaxida waxa weeyaan baasha inagu aynu idhaahno eh, majada baashan ay eh, qolada beeralaydu ay ku dhuftaan yah maxaa la dhaa xagaafta waa tan afka saasoo leh madaraqeynina maaha yaambada wey maasha alla almasaaxi waa yaambada yaambay ku qodayeen almasaaxi waa misxaad waa yaambada yaambadii bay ku qod ayaa la maqlaya codkeeda min aakhiri leyla habeenka aakhirkiisii qaala xadaana qutaybat bni saciidin xadaana cabdulcasiis bn muxamed can shariik bni cabdilaahi ibni abi namir can abi salm ibni cabdiraxmaan bni cawfin qaal tuufiya waa geeriyooday rasuul lahi sal slam yowma alsnayn wa dufina yowma athulahaa maalinta sulaasa lama aasin laakiin isla habeenkeedii oo arbacii soo geli doontaa la aasay qofku wuxuu isweydiinayaa haddii isniinta barqadeedii uu geeriyooday maalintii isniinaadoo dhan maxaa la hayay habeenkii salaasa maxaa la hayay maalintii salaase maxaa la qabanayey habeenkii arbaca maxaa aasidu u bilaabantay waxaa muhiima inay ogaataan qodobadii aynu ka hadlaynay ayaa la gorfaynayay waxaa ugu horey horta ma la aasay mise la aasi maayo waa la go'aamiyey xagee lagu aasaya waa lagoaamiyey sidee loo maydhaya rag baa yidhi nebiga ilaahay sida dadka caadiga ah loo maydho iyo la maydhi maayo sidaase isagoo maryihiisa xidhan baa la maydhaya aakhirkii ugu dambeeye waxa lagu heshiiyey maradiisa isagoo xidhan gacantun in hoos laga gelinayo oo aan la qaawinayn sida loo qaawiya dadka caadiga ah arrimaha ka horreeyo kale iyadana khilaafadii la doorto inaanay muslimiintu noqonin xilli gaaba oo aan cidiba maamulayn dii nebiga la aaso cidina aanay maamulayn maamulka aasidan ah xataa laisku waafaqay mid wxu gurigeygan geysanaya mid beertaydan geysanaya waa inuu jiro cid maamulayso amarkiisa loogu kala dambaynayo isla maalintaa isniineed ee nebigu geeriyooday looma dhaqaaqin aaska waxaa loo dhaqaaqay in la doorto cidii ka dambaynaysa abubakar baana la doortay waa inoo iman doontaa waayo xataa aasidaa u baahan maamul kala dambayn haddii dadku sinaadaan ninba wuxuu doonu la imanaya markii abubakar la caleemo saaray maalintii alae maxaa la qabanayay maalintii alae laba hawlood baa la qabanayay albaycat alcaama laydhaayo muslimiintii bulshaweyntii ayaa abubakar la baayactamaysaoo la heshiinaysa oo tilmaamaysa inay raacsan iyo ku tukashadii nebiga waxaa loogu tukanayay si si habqana loogu tukanayay si hal mara looma tukanin kolba guruub baa imanayay oo ku tukanayay guruub inay ku tukadaanna waxaa keenayay kow waxaa keenayay qolka oo cidhiidhiya qolkoo cidhiidhiina uu keenayey banaanka in loo saaran lama doonay mar labaadka xadiidna waa tilmaami doonaa xadiidna wuxuu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa sii tilmaamay qaabka loogu tukanayo arsaalan culimmadu waxay leeyihin maxaa loogu tukanayaa bilaa imaam gaargaar baa loogu tukanayay sidaa nebiga ilaahay markaad shahaadanaysayba aan cidikaaga xigin ayaan salaadan cidikaaga xigayn ninka maanta ku tukiya ee salaadda nebiga kugu tukiya bari muxuu ka odhan karaa nebigaagii baan kaa xigoon ku tukinayey masaad hadlaysaa markaa cidi kaama xigtee adaa toos ugu tukanaya raggaa ugu horreeyey dumarkaa ku xigay caruurtaa ugu dambaysa oo ku tugatay saasaa dabeetna wakhtiga ku dheeraaday oy habeenkii arbacaad ku gaadhay saddexa arimood baa keenay in habsankaasi yimaado qaala abu ciisa hada xadiisun hariib hariib waxa weye xadiis fardiya wey waayo abi salama ibn cabdiraxmaan cawf waa taabici qaala xadaana nasr bn cali aljahdami qaala ambana cabdullahi bnu daawuud qala xadaana salamata ibnu subayd qaala ahbarana can nucaym bn abi hindin can nubayd ibni shariid can saali bni cubaydin wa kaana lahu suxba qaala wuxuu yihi uqmiya waa miir doorsoomay calaa rasuli lah sal salam fii maradihi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xanuunkiisii waa miir doorsoomay fa afaaqa waa soo miiraabay fa qaala wuxuu yihi xadarat isala ay axadarat isala salaaddii ma soo xaadirtay faqaaluu nacam faqaala wuxuu yihi muruu amra bilaalan bilaal ha amra falyu'adin ha aqimo eedaankana waa aqimaadii wa muruu amra abaabakrin falyusalli linnaasi dadka ha tukiyo aw qaala binnaas qaala uma uqmiya caleyhi waa miir doorsoomay faafaaqa waa soo miiraabay faqaala xadarat isalaa qaaluu nacam qaala muruu bilaalan falyu'adin wa muruu ababakrin falyusalli binnaas qaalat caaisha ina abii aabbahay rajulun waa nin asiifun qalbi dabacsan qalbi raqiiqa waa nin qalbi jilicsan idaa qaama hadduu istaago daalika almaqaam daalika almuqaam goobtaa la istaaga hadduu istaago fala bakaa waa ooyaya falaa yastadiicu ma awoodayo inuu salaadda dhammeeyo falow amarta haddaad amri layd hayrahu cid kale saasay tidhi qaala wuxuu ihi uma uqmiya caleyh waa miyir doorsome faafaaqa waa miiraabay faqaala muruu bilaalan falyu'addin wa muruu sawaaxibu aw sawaaxibaatu yusuf dumarkii yusuf karkaarka weydaanin gaadhay ayaa tihiin sawaaxibu yuusuf qoladii yusuf mu'aamaraysay baa warkiinu caadi maahee mu'amarad baa ku jirta qaala fa umira bilaalun fa addana waa addinay wa umira abu bakrin fa sallaa binnaasi suma ina rasullahi wajada khifa wuxuu dareemay khifa iyo fudayd intaa hore ku horayno waxa weeye waa salaaddii cishaayi sida bukhaari tilmaamayo waa salaadii cishaayi xilliga nebigu doorsoomayo ambiyadu way miir doorsoomaan laakiin miir doorsoonkoodu mid dheer maaha oo sida hurdaduba ugu bannaan tahay ayaa miirdoorsoon iyo inay iqmaa ku dhacana u bannaan yahay laakiin qalbigoodu ma wada tegayo caaisha radi allahu canha nabigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh markii uu soo miraabo muxuu idhahdaa salaaddii ma joogtaa haa ma la aqimay may abubakrbilaal ha eh, aqimo adaanna waa la ydhaa aladaanayn haddaad maqasho waa adaanka iyo aqimaadda marka ha aqimo abubakrna ha tukiyo caaisha waxay fahantay nebiga ilaahay waa markii koobaadee la waayo waa habeenkii koobaadee uu soo kici kari waayo intii ka horraysoo dhan wuu tukinayey isagoo xanuunsanayuu tukinayey habeenkii koobaadee la waaye xanuunku dhul dhigto weeye waxaa tii ninka koowaad ee bartaa bedelay istaagay istawuu yidhaa waa la baasaysan doonaa maalin kastoo la arko taagan markaa nebigu waa jiifaa wey waa la baasaysan markuu dhintana kaabana loogama horrayn maalintuu kaasi halkaa istaagay ayuumaa nebiga ilahna lagu kordhay aabaha ayaan la baasaysanin ayaa hawshan u wada leedahay aabbahay waa qalbi jilicsanyay wuu ooyayaaye cid kale ha lagu bedelo markii nebigu ka dhegaysan waayey xabsa ayaa u yeedhay waxaad ku tidhaahdaa cumar ha tukiyo xabsaa ku tidhi cumar ha tukiyo abubakar waa nin qalbi jilicsane eh. nebigu intuu kolba soo miiraa markii dambe muxuu ku yidhi wuu canaantay inna kunna sawaaxibu yuusuf dumarkii cagta isku martayee yuusuf qorshaha u degay baati halkana qorshumaa ka wataan weeye tan lafteedu ma qorsho la'a xaqiiqdana de qorshahaas waa jiray walow xabsa qorsho ogeyn xabsa may ogeyn caaisha mar damba ka warramaysa waxay tidhi waxaan uga cararayay wuxuu ahaa waxaan ka baqanaya dadku inay baasaystaan oo yidhaahdaan kaa maalintii uu noo yimi ayaa nebiga weynay tii nebigu waa ku adkaystay bilaal baa aqimay abubakarna waa tukiyey uma ina rasuulallaahi rasuulka ilaahay wajada wuxuu helay khifatan fudayd buu dareemay fa qaala wuxuu ihi unduruu lii eega man attakiyu calayhi cidaan cuskado fa jaa'at bariiratu bariira ayaa timi waa addoontii wa rajulun aakhar nin kalaa yimi waa cabdun aswad cabdi nuubiya ayaa yimi fattakaa calayhima falamaa ra'awha abubakrin markuu arkay dahaba wuxuu isku dayay liyankusa dib inuu soo baxo annukuus waa inta laba dibdibu soo baxdo dibdibu soo baxo fa awmaa ilayhi wuxuu u ishaaray an yahbuta antaas waa tii an yahbuta inuu sugnaado makaanahu halkiisa inuu joogo xataa qadaa ilaa uu abu bakrin salaatahu sumayna rasuula sal salam qubida waa geeriyooday marka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu dareemay fudayd yaan cuskadaa dabeetana bariira iyo cabdi nubiya ayaa la soo helay riwaayo kale waxay leedahay cabaas ibni cabdilmualib iyo cali bni abi aalib riwaayo kale waxay leedahay alcabaas wa usama riwaayo kale waxay leedahay fadal iyo thawban waxay culimmadu ku waafajiyeen tacadudu khuruujihi marar badan baa nebiga awood dareemay uu soo baxay kolba labadii nine garbaha ka hayey garab gelayay ayaa la sheegay markii uu dareemay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh abubakar baa dareemay dib buu u baxay habixin buu yidhi wuxuu fadhiistay dhinaciisa midig buu fadhiistay dhinaciisa bidixan idhaahdo dhinaciisa bidix buu fadhiistay kol hadduu dhinaciisa bidix fadhiistay abubakar dhinaciisa bidix abubakar baa midig ka xiga culimmadu waxay isku qabteen yaa imaama yaase muqtadiya oo ku dayanaya bacdulmadaahib waxay qabaan nebigaa ku dayanayey abubakarna uu tukinayey laakiin sida xadiiska sariixa ay sheegayo ee u warinaya imaam maalik fii muwaa'ih abubakarna waxa weeye waa muballiq dadku ku nabiguna nebiguna wuu tukanaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kol haddii xadiis la helayna dhinacuu ka fadhiyaana way caddaynaysaa oo iminka maanta markuu qof kugu xidhanayo xagguu kaaga xidha dhinacaaga midig buu ku xidhanayaa adna biixi baad ka xigaysaa taasina waa caddaynaysaa qadiyadaasna waxay xoojinaysaa qowlka shaaficiyadu ay yidhaahdaan imaamku waa isbedeli karaa oo imaamka haddii culciladu ku timaado u weyse jababa waa ka bedela dee ciddii ka fadliga badnayd hadday timaadana isbedelku waa dhacaya isbedelku waa dhacaya deetana kanunbaa bedelaya laakiin shardi bay ku xidhaan shardigaas muxuu noqonaya inaan wax ragcada la tukan aduga ragcaddii koobaad waa inay kasoo gaadho ilaa imaamkii masbuuq ma noqon karee isla imaamka hadduu masbuuq noqdo oo imaamkii laga horeeyo muxuu ku khasbanaanaya inuu kaco dadkiina ma kacayaan salaadii waa dhammaysteen afartii waa tukatay ama saddexdii imaamkana wuxuu kacay mid kale aduma raacaysaa haddaad raacdo waa kaa marka inaanu subuuq ahaynba ayaa la shardiyaa uma ina rasuul lahi sal slam qubida waa la oobsaday faqaala cumar baa yidhi wallaahi laa asmacu ma maqlayo axadan cid ma maqlayo yadkuru sheegaya ana rasuullahi qubida ilaa darabtu bisayfii haada seeftaydanaan ku dhufanaya qaala wuxu uhi wa kaana naasu dadku waxay ahaayeen ummiyiina dad ummiyiina oo aan diin lam yakun fiihi nabiyun qablah nebi ka horreeyey oo geeriyooday oo iga qiyaas qaataan may haynin fa amsaka annaasu dadkiina shibtay galeen fa qaala waxa dhi yaa saalim indaliq u dhaqaaq ilaa saaxibi rasuulillaahi fadcuuhu u yeedha abubakar faatayta abubakar baanu imi wa huwa fi lmasjidi faataytu waanu imi abkiis anoo ooyaya dahishan oo wareersan dhibaataa ku timiyo musiibadii ugu weyneed baa dhacday falamaa ra'aanii markuu arkay qaala wuxuu yidhi aqubida rasulah sal slem ma rasuulka ilahi baa nafta laga qabtay qultu ina cumara yaquulu laa asmacu ma maqlayo halkaasuu moodaya cumar inuu maqlayo wuu dhintay ma odhan karo halkaa isagoo jooga oo jooga sunux baadiyihii ayuu leeyay cumar baa yidhi laa asmacu axadan yadkura ana rasuulallahi qubida ilaa darabtu bisayfi hada faqaala lii wuxuu igu yidhi indaliq inamari faindalaqtu macahu fa ja'a waa yimi huwa wannaasu dadkii xaafaddaa deganaana waa soo raaceen qad dahaluu calaa rasuuli lah wannaasu dadkiina qad dakhaluu calaa rasuuliillaah faqaala yaa ayuha annaas afrijuu lii afrijuu ii banneeya lii aniga fa afrajuu lahu waa u banneeyeen fa jaa'a waa yimi xataa akaba calayhi law ku duldhacay wa masahu oo uu taabtay faqaala wuxuu idhi innaka mayitun wa inahum mayituun uma qaaluu waxay idhahdeen yaa saaxiba rasuulillaahi aqubida rasuulu ullah saaxiibkii rasuulka ilaahayow miyaa geeriyo rasuulkii qaala nacam facalima waxay ogaadeen anqad sadaq warka runtaa inuu siiyey qaala waxay yaa saaxiba rasuulillaahi ayusallaa calaa rasuuliillaah oo miyaa lagu tukan doonaa qaala nacam faqaaluu wa kayfa qaala yadkhulu waa gelayaan qowmun qoom baa gelaya fa yukabiruuna waa takbiiranayaan wa yusalluuna waa ducaynayaan wayusaluuna waa tukanayaan wayadcuuna waa ducaynayaan uma yakhrujuuna waa soo baxayaan uma yadhulu qowmun fayukabiruuna wayusaluuna wayadcuun uma yakhrujuun xataa yadhula annaas ilaa dadku dhammaadaan qaaluu yaa saaxiba rasuulillaahi ayudfanu rasuulullah rasuulka ilahi miyaa la asaya soo laskaba deynaya malaigtu ha qaate qaala nacam waa la asaya qaaluu ayna qala fi lmakaani goobtii alladii qabada allahu fiihi ruuxa fa ina allaha ilaahay lam yaqbid ma qabanin ruuxa uu ruuxdiisa ilaa fii makaanin ayib facalimuu waxay ogaadeen an qad sadaq uma amara waa amray abubakar an yuqasilahu inay maydhaan banu abiihi dadkii qoyskiisii aabbihii dhalay ama aabbihii la dhashay wajtamaca almuhaajiruuna walansaar yatashaawaruun way halkana wuxuu inoogu kordhiyey xadiiskani waa xadiiska ugu dheere nebigii ilaahay baa geeriyooday dadku way wada naxeen naxdintu waxay aad ugu badnayd cumar ibnu khadaab oo go'aan gaadhay oo yidhi ni alla ninkaan maqlo waa geeriyooday seefteedaan la dulbaxaya abubakarna waa kaa markii uu yimi dadka kala dejiyey caaisha radiallahu canha waxay sheegtay labada mowqifba laba mowqif oo xigmad leh oo ilaahay wuxuu uga jeeday inay haayeen mowqifka hore mowqif ilaahay munaafiqiinta ku bajiyey ayay haayeen bay tiri caaisha haddaanu cumar seefta la bixi lahayn fantasiyay dhigan lahaayeen saloolkay daadin laayeen maxamed baa dhintay halkaasay dabeetana baabuur baanay haysane hoonkay dabeetana ayay halkaasay farxad muujin laayeen nimankaas waxay ku baqeen cabsigelintii abubakar ee cumar cabsigelintii cumar bay ku baqeen cabsigelinta cumar waxay anfacaysay in munaafiqiinta muminiinta may anfacayn hadalka abubakarna wuxuu soo celiyey oo wax fahansiiyey muminiintii runta la doonaya in loo sheego marka waxay leedahay caaisha midna faa'iida darra ma hadalka cumarna faa'iiduu lahaa oo qoladii munaafiqiinta meesha ku gabanaysay ayuu ka bajiyo salka dhulka ugu dhuftay mowqifkan dambe abubakarna wuxuu ku soo celiyey khadadiyo runtuu u sheegay weliba xadiikan uu soo gaabiye xadiiska anase saxiixan ku yaala wuu baxay dibaddu usoo baxay cumaroo weli hadlayo khudbadaynaya oo seeftiina lulaya ayuu ihi raslik ayuha almuta'alli war kaaga dhaaranayo aamus wuu aamusi waayey cumar dabeetna abubakar baa hadalkii bilowday dadku way ka soo jeesteen ma cumar maxay uga soo jeesanayaan waa laba qodob mid weeyaane isku derajo maaha abubakar baa ka derajo sarreeya waa mar labaadkee cumar warkiisa way heleen maantao dhan bay dhegaysanayeen war kan cusub bay doonayaan markaa warkii cusub bay eegeen wuxuu ku bilaabay wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa caqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi illahu shaakiriin waxay dhaha aayadda waxaan moodaynay inay maalintaas soo degtay waa la wada xifdisanaa maalintaasaa la wada akhriyay waxaa la weydiiyey oo miyuu geeriyooday ha ma lagu tukanaya ha lagu tukanaya sidee loogu tukanaya qaabkan u sheegay qaabkan waxaa moodi jiray xilliyadii hore inay e, ijtihaadi tahay oo abubakar ku ijtihaaday uu yidhi koox kooxa loogu tukado laakiin wuxuu warinayaa basaar iyo xaakim baan helay mar dambe xadiis aisha warinayso oo leeda rasuul allow sidee lagugu tukanayaa markaasaa nebigu wuxuu leeya idaa qasaltumuunii wa kafantumuunii fadacuunii calaa sariirin uma akhrujuu canii saaca marka ay maydhaan ay kafantaan sariiri saara in yar iga baxa fa ina awala man yusallii calaya jibriil uma mikaa'iil uma israafiil uma malak lmowt uma baqiyat lmalaa'ika jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil ee mala'igta ay ku tukanayse mudday banneeya uma idkhuluu calaya fawjan fawja koox koox u soo gala fasalluu calaya wasallimuu tasliima koox koox iigu tukada marka xadiidkaasaa tilmaamaya qaabka loogu tukan doono wuxuu yidhi uma amara an yuqasilahu bani abihi qoladan walaalaha ah ama ilmaadeerkay qoyska reer bani cabdilmualib waa cabaas iyo awlaadiisa iyo cali iyo raggaasaa isu yimi caqiil iyo waxay noqdeen badh haya oo isu tiiriyey nafta iyo badh maydhaya way ku duldoodeen waxaa lagu heshiiyey marada in lagu maydho marka cabaas oo kalena ee biyuhu ku shubayey usaamat ibnu zaydna wuu isku tiiriyey cali iyo qutham iyo fadalla way maydhayeen ridwaanullaahi calayhim markii maydhidda la dhameeyey saddex kafanood cadcad oo yaman ah oo suxuuliya ayaa lagu kanfay firaashkiina waa la saaray xaggaasaa loo durkiyey qabrigaa markaa la qodaya intaan qabriga la qodin waxaa ka horeeya khilaafadii iyo maamulkii waa kan wajtamaca waa kulmeen almuhaajiruuna muhaajiriintii yatashaawaruun iyagoo showraya faqal wxu intaliq bina inoo gee ilaa ikhwaanina min alansaari nudkhiluhum macana aanu gelinna warka fii hada alamri maamulka maamulka wax ka siinee ansaar inoo geeya oo talada wax ka siinee faqaalat ilansaaru ansaar bay waxay idhahdeen mina amiirun wa minkum amiir taladu waxa weeye annaga annaguna madax baanu keenaynaa nin amiira idinkuna amiir keena faqaala cumar wuxuu yidhi radi allahu canhu man lahu cidda leh milu haadihi alaaa oo kale ninkalahi meesha ha oo waa maxay thaaniya thnayni laba kii ku laba ahaa id xilli humaa labadoodu filgaari godka ku jireen id xilli yaquulu uu leeyahay lisaaxibihi saaxiibkii ku leeyahy laa taxsan ina allaha macanaa man humaa waa ayo ninka laga hadlaya waa ayo waa abubakar uma basada waa fidiyey yadow gacantiisa fa baayacuu waa la baayactameen wa baayacahu naasu dadkiina waa la raaceen baycatan beeco xasanatan wanaagsan jamiilatan qurux badan halkaa aad buu soo gaabiyeye in yar khulaasaan siino markii nebiga la hubsay inuu geeriyooday ansaari waxay ku shireen saqiifat bani saacida meel barando weyn ah oo reer bani saacida leeyihin oo ay leeyihin magaaladeenni baan deganay innagaa muslimiinta ugu badan innagaa u soo hoolannay innagu maamulka ha noqdo iyagoo sidii u tashanaya ayaa waxa maqlay muhaajiriintii saddex bay isku raaceen abubakar iyo cumar iyo abi cubayda halkaasaa la isugu tegey deetna hadalkii buu furfurtay abubakar umar wuxuu yidhi hadal baan dhexda kusii diyaarsaday deeta waxaan damca inaan bilaabo abubakr baa joojiyey wax alla wixii aan diyaarsaday wax ka qiimo badan ba isagaa yidhi aayad iyo xadiis kastoo ansaar lagu ammaanayay wuu sheegay qiimihiinna waan idii ognay buuri laakiin nebigu wuxuu caddeeyey al a'immatu min quraysh maamulku waa maamul quraysheed adnaasu tabacun liquraysh barrum tabacun libarihim wa faajirun tabacun lifaajirihim qodobkaa markuu ka dhaadhiciyey sababtuna wax kale maaha waxa weeye carabi say u dhan tahay qabiil keliyay ka tala qaadan jireen diintooda iyo adduunyadoodaba waa quraysh ninku ninuu ka tala qaadan jiray inuu maantana ka tala qaato isagoo islaama ceeb kuma hayso laakiin nin cusub haddii ka tala qaado mucaaradkee dooddaa badnaanaysa waayo kacbadu kacbadoodii bay ahayd degaanku degaankoodii buu ahaa saddexda ee carabtu isugu timaadaana saddexda waxay ku yaaleen maka hareeraheeda cukaad iyo dilmajaas iyo majinna nebigina waa iyagii luqaddii qur-aanku iyaga kusoo degtay iyagaa uga hor islaamay marka sidiibaa dabeetana weliba waxaa hadlay xubaab ibnu mundir oo idhi mina amiir wa minkum amiir meesaa ka daayo annaguna midaan soo saarno idinkuna mid soo saara cumar baa yidhi maya laba seefood gal lama wada geliyo laba seefood gal ma wada inaguna si kale unu idhahnaa geel laba baarqab laguma wada qoojiyo inu idhahnaa inagu iyaguna waxay idhahdaan seef laba gal lama wada geliyo waa runtee seefta galka hal seefunbaa gelaysa deete wuxuu idhi haye ninkan oo kale ilaahay muxuu markhaati kacay thaniya tnayni inuu laba ku ahaa nebiga koo waa loo sheegay id yaquulu lisaaxibi nebiga saaxiibkii ninka keliya ilaahay saaxiib ku sheegay inuu la saaxiib ahaa waa abubakar iyo laa taxsan ila allaha macana markaa saddexdaa ninka adaa haysaan ma hayaan intaa waxaa ka horreeyey nebigu miyuu magacaabay soo ishaaray muu magacaabin nebigu laakiin wuu magacaabi gaadhe qodobo badan marka la eego abubakar afkun baanu ka soo saarin bal wuu ka soo saaray waayo wuxuu yidhi albaabada masaajidka soo galoo dhan xidha albaabka abubakar mooyaane intuuna dhimanin wuxuu yidhi nin walbas khaliilnimadiisa waan ka beri noqday ilaa khaliilnimada abubakar mooyaane waxaa kaloo nebigu sheegay alayh salaatu gabadh baa uti waxay tidhi ii kaale buu ku ku waayana waxaad iman doontaa abubakar oo haddaan waayana cumar baad iman wuu sii sheegay mar kale wuxuu ihi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar mar kale wuxuu ihi ii keena warqadaan qoro aan la iskhilaafayni warqaddii baa laisku qabto l nebigu hadraya iyo ma hadrayo markaas wuxu uhi yaba allaahu walmu'minuuna ilaa abaa bakr yaba allaahu walmu'minuuna ilaa abaa bakr ilaahayna ma ogola muminiintuna ma ogola cidaan abubakar ahayn marka abubakar waxaa la odhan karaa waaba la magacaabay kol haddii hadalkuwa meesha soo baxay halkaasaa lagu heshiiyey saqiifada waxaan soddon daqiiqo gaadhayn hadalladii laisyihi haddaad qiimayso dhan soddon daqiiqo ma gaadhayo adduunka meel maanta madaxweyne lagu dooranayo meel adduunka madaxweyne lagu dooranayo oo soddon daqiiqo la wada hadlay miy aragte meel caaqil lagu dooranayo soddon daqiiqo la wadaa caaqil hadday tahay reerku doorta inteebay murmaan ay sariidaan ya mudday istaba socdaan ya sannadaa la is marka dad tarbiyaysan bay ahaayeen laakiin nimankan niman gaale raaca ayaa waxay u bumbuuriyeen inuu khilaaf ahaayo laba guruub loo kala jabayo ansaartu kan wateeno soddon daqiiqo hadalka meesha laga yidhi haddaad soo xooriso intaa dhaafi maayo marka abubakr baa maamulkii lagu wareejiyey radia allahu tacala canhu qala xadaana ansr bn caliyin qala xadaana cabdullahi bn zubayr sheikhu baahiliyu qadiimu basriy qala xadaana haabit albunani can anas maliki qaal لما lamaa wajada rasuululahi markuu dareemay min كرب lmowti geerida kuleelkeedii maa wajada wuxuu dareemay qaalat faadimatu radia allahu tacaala canha waa karbaah alla maxaa dhibaato haysataay fa qaala nebiyu nebigu wuxu uhi laa karba dhibaata ma jirto calaa abiiki aabbaha bacda alyowmi rasuulkii ilaahayow hal qof qofkii u geeriyoodo ka warran qaala wuxuuhi waman kaana lahu faradun yaa muwafaqah waman kaana lahu farad midhkuu u geeriyoodana isna waa gelaya yaa muwafaqa tii khayrka la waafajiyey waa hadal dhiirigelina yaa muwafaqa tii khayraadka iyo cilmiga iyo wanaagga la waafajiyey midh hadduu dhintana waa la mid kamay hadhin ardayga saasaa lagu yaqaanaa wanaagsan qaalat faman lam yakun lahu faradu min ummatik kaan cidiba u dhiman ka war rasuul allow ila kii labaa waad sheegtay kii ka badnaana waan qaala fa ana faradun anaa farad u ah liummatii ummadayda anaa farad ah lan yusaabuu laguma asiibin bimilii ay bimili musaabii musiibada aan dhimashadaydu u tahay wax lamidi ma jiro ka aan cidi u dhimanna anaa u dhintay ajarkeedii xaggaygu helayaa hadduu ku sabro geeridayda mar kale nebigu xadiisku wuxuu ku yidhi man usiiba bimusiibatin falyatacaza bimusaabihi bi qofka musiiba ku dhacdo ta aniga tayda dhimashadayda ha ka dhigto musiiba ilowsi ha ka dhigto oo oh, dee ta weyn baa la xasuustaa taasaa ka weyn musiibo kasto kugu dhacda geeridii nebiguna xasuuso salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis muslimku warinaya wuxuu sheegayaa ummada ilaahay khayr la damcay nebigeedu u oofsadaa ummadii oo jirta ummadda wanaag aan lala damcinna nebigaoo nool baa la salabeeyaa sidii qowmu nuux iyo qowmu caad iyo qowmu saalix iyo nebigaa soo hadha ummadda khayrlaawayaasha ah markaa nebigii baa la oofsaday ummadduna waa soo hadhay intaa waxaanu ku dhammaynay baabu wafaati nabiy baabu maa jaa fii miiraasi rasuul sal l slam nebiga ilaahay dhexalkiisa horta dhexalka cilmiga ah iyo dhexalka iimaaniga ah waa la hayaa isaga dhexalka laga warramayo dhexalkii caadiga ahaa ee maalkii uu ka tegey ma la dhexlaya xoolase muxuu ka tegey waay xadaana axmed bn manicin qaala xadaana xusein bn muxamedin xadaana israa'iil can abi isxaaq can camr bni xaaris akhi juwayriya lahu suxba qaala wuxuu yidhi camr bni xaaris maa taraka rasuul lahi sal slam rasuulka ilaahay kama tegin ilaa silaaxahu hubkiisii mooyaane wa baqlatahu baqashii caddayd ee dulduloodhayn soo marnay ayuu ka tegey iyo wa ardan dhul jacalaha uu ka yeelay sadaqatan sadaqa ka yeelay gebiga nebigu wuxuu ka tegey hubkiisii waa hal waran iyo seef iyo diric iyo koofiyad bireed iyo xirba xirba waa waran yaroo gaaban oo ninka hoosta kaa loogu talagalay intaasuu ka tegoo hub iyo baqashaa duldul laydhaa muddo dheer bay sii noolayd dhowr iyo soddon sanay sii noolayd oo nebigugu mootanaa wa ardan jacalahaa sadaqa dhul sadaqa uu ka dhigay beri hore waa dhulkii ku yaallay fadeg iyo waadil qura saddex meelood marka loo qaybiyey meel ahaan iyo qaybuu ku lahaa khaybar iyo qaybuu ku yeeshay dhulkii bani nadiir intaasoo dhula nebigu waqafuu ka dhigayo sadaqadeeda ayuunbuu bixinayay intuu noolaa markuu dhintayna sidii si leeg baa loo maamulayey waa arki doona iyadoo lagu wareejinayo dhulkii maamulkooda cali ama cabaas waa inoo iman doontaa laakiin nebiyada ilaahay lama dhaxlo xadiikan aynoo sheegahay qaala xadana maxamed bn musana qaala xadana abulwaliid qaala xadana xamaad ibnu salma can maxamed bn camr bn calqama can abi salma can abi hurayrata radi allahu canhu qaal jaaءat faadimatu faadima u timi ilaa abi bakrin radi allahu canhuma faqaalad waxay tidhi waa dood yaroo kooban oo cajiib ah man yariuka abubakarow yaa ku dhexlay hadday maanta taadii noqoto faqaala wuxuu ihi ahlii wa waladii ahlii xaaskayga wa waladii iyo ubadkayga fa qaalad waxay tidhi maa lii maxaa ii sugnaadayoo laa arisu aanan u dhexlayn abi aabbahay aabbahay muxamedun rasuulullah maxaan u dhelay haddii adigaba ubadkaagu ku dhexlayaan maxaan anigu aabbahay u dhexli waayey fa qaala abubakar wuxuu idhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi sal ly slam oo yaquulu leh laa nuurau haddaannu ambiye nahay laa nuurau nalama dhexlo walaakina ha yeeshee acuulu waan masruufaya calaa man kaana rasuululahi yacuuluhu ciddii rasuulku masruufayay anubaaba masruufaya wa unfiqu anaa biilinaya calaa man kaana rasulah sal salam yunfiqu calayhi marka faatima radi allahu canha daliil iska haysataa yuusiikum allahu fii wlaadikum awlaaddaa guud bay ka mid tahay waxay leedahay dadkaa aabbayaashoo dhexlaya unbaa dhulkan dhaxlo ayay ahayd laakiin waxaana ogeyn daliil khaasi inuu jiro daliil khaasi hadduu jirana daliilka caamkii ma shaqeeyo marka iyadu waxay wedatay daliil caama oo ah aabbahay waa geeriyooday anaana ubad ka tegey anuunbaa dhaxalkii leh abubakarna wuxuu ayaa daliil gaara ah, oo nebigu uhi naxnu macaashiru alambiyaai naxnu macaashira alambiyaai laa nuuras tarakna sadaqa markaa daliilkaasuu u sheegay markii daliilka u sheegayna way ku qanacday waa iska laabatay qaala xadaana maxamed musanna qaala xadaana yaxya ibnu kaiir alcambari abu hasaan qaala xadaana shucba can camr bn mura can abibakhtariy ana alcabaasa cabaas iyo wa caliyan cali bn abi aalib waa labay soo adeerka ahaa jaaa waa u yimaadeen ilaa cumara cumar yakhtasimaani iyagoo doodaya yaquulu wuxuu ku leeyahay kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa ka mid a lisaaxibihi saaxiibkiisa anta kada anta kada faqaala cumar wuxu uhi lialxa wasubayr wacabdiraxmaan bn cawf wa sacd bn abi waqaas radi allahu canhum anshudukum waan idin daariye bilaahi baan idinku dhaariye ad samictu ma maqasheen rasullahi sal slam rasuulka ilah yaquulu leh kullu maali nabiyin maal kastoo nebi leeyey sadaqatun waa sadaqo ilaa ma udcimahu wixii isaga yeelkiisa la quudiye mooyaane inaa anagu haddaanu ambiye nahay laa nuurasuna lama dhaxlo wa fi lxadiisi qisa maase yidhahdeen haayo waanu aragnay waanu maqalnay marka qisadani waxa weeye dhulka aynu sheegnay ee fadeg iyo waadi lqura iyo khaybar iyo bani nadiir intaasaa waxaa maamulayay cali bin abi aalib waxaa u yimi cabaas oo adeerkiia sui miyaan adeer ka ahayn haa miyaan anigu kaa lahayn oon kaa weynayn haa seed adigu u maamusha anaa maamulaye markaasay isqabsadeen anta kada anta kada cayn maaha macnaa waxa anta kada bimacnaa masuuliyadda ma qaadi kartid cabaas baa wuxuu ku lahaa wiil yar baate mas ma qaadi kartid anaa kaa weyn rogcadaaya anaa ku adeela anta kada anta sagiir wey kana wuxuu ku leeyahy anta kada anta kada macnaheed waxa weeye waa dembaysay aqoontaadaa hoosaysa annagaa kaa horraynay annagaa kaa cilmi badan annaga labadaasay wateen iyagoo doodayo noocaa ku wada hadlaya oo aan laakiin waxba isu dhimayn ayaa cumar u yimaadeen cumarna wuxuu yidhi waxani dhaxalba maaha waa wax la maamulaya un markaa tii buu dhacsiiyey kii maamulaana culaysubay ku haysaa waayo kol haddaan la dhexlayn oo qof qaadanayaana aanu jirin wilaayatulmaal culaysubay ku haysaa markii dambe waxaa loo daayey cali bn abi aalib cali baa hayey ilaa iyo markii dambe ubadkiisu sidii bay u maamulayeen ilaa markii dambe khulafadu ay kala wareegeen qala xadana maxamed musanى qala xadana sufyan bn ciisa can usamat bn zayd can zuhri can curwata can caiشha radi allahu canha ana rasul lah sal slam qaala wuxuu uhi laa nuurasuna lama dhexlo maa tarakna maadaa waxaad ka dhigaysaa mawsuula ay aladii tarakna fahuwa sadaqa maada naafiyaha ka dhigin wixii aanu ka tagnaa waa sadaqaun xadaana maxamed bn bashaarin qaala xadaana cabdiraxmaan mahdi qaala xadaana sufyaan can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radi allahu canhu an nebi sal slam qaal laa yuqasimu qaybsan maayaan warahatii xigaalkaygu diinaaran lacag dahaba walaa dirhaman lacag qalina midna ma adeegsanaya ma qaybsanayaan maa taragtu wixii aan ka tegey bacda nafaqati nisaa'i dumarkayga biilkooda marka laga reebo wa mu'nati caamili shaqaalahayga dhaqaalahooda marka laga reebo fa huwa sadaqa waa sadaqo marka nebigu waa caddeeyeyba xadiiskana sii caddeeyeyba dadkaygu ma dhaqaybsan doonaan dirham iyo diinaar midna wixii aan ka tagay waxaa laga goynaya laba shay dumarkayga biilkooda waa laga jaraya mu'nata caamili shaqaalahayga qarashkoodana laga goynaya shaqaalaha ugu horreeya waa abubakar oo dee isagaaba ummaddii nebiga uga ah iyo wixii ka hooseeya fa huwa sadaqa inta kale waa sadaqo qala xadana xasan ibn caliy bn alkhalaal qala xadana bishr bn cumar qaala samictu malik bna anasin can izuhriyi can malik bni awsin bn lxadaaan qala wuxu uhi dakhaltu waan usoo galay calaa cumara fadakhala caleyh waxaa usoo galay cabdiraxmaan bnu cawfin wa dalxatu wa sacdun wa ja'a waxa yimi caliyun walcabaas yakhtasimaana waa doodayaan faqaala lahum cumar baa ku yidhi anshudukum waxaan idinku dhaariyey biladii allihii biidnihi maamulkiisa taquumu asamaa'u waalardu ilaaha maamulkiisiiyo ogolaanshihiisa samadu ku taagantihi arladu ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula llahi sal l slam qaal laa nuurahu maa taraknaahu sadaqatun wixii ka tagnaa waa sadaqo faqaaluu allahuma nacam wa fi lxadiisi qisatun dawiila qiso dheer baa ku soo aroortay qaala xadaana maxamed bn bashaarin qaala xadaana cabdiraxmaan bn mahdi qaala xadaana sufyaan can caasim ibni bahdala can zir ibni xubaysh can caaishata radi allahu qaalat maa taraka rasul lah sal slm rasuulka ilaahay kama tegin diinaaran lacag diinaaroo dahaba walaa dirhama mid qalina kama tegin walaa shaata neef adhya walaa baciiran qaala wuxuu uhi waa shuku waxaan ka shakisanahay fi lcabdi waalama adoon iyo adoon addoon nin ah iyo addoon dumar ah oo addoonnimo ku baaqiya nebigu kama tegin waayo waa loo sheegi lahaa laakiin dad uu xoreeyey waa buux qaar addoon ahaa oo uu xoreeyey isagoo nool aad bay u buuxaan intii aynu soo sheegnay ayuunbaabu ka tegey aakhiru baab baabu ma ja'a fi ru'ya rasul lah sal slam fi lmanaam rasuulka ilaahay lagu riyoodo waana qorshihii maadaama aynu soo barannay sifaatkii nebiga in nebiga la arko lagu riyoodaa waa fadiilo fiican weeye laakiin shardi aha iimaankaaga markii aanu qur-aanka dhammaynay ee iyo naloo dhigay burdaha iyo hawlaha ayaa waxaa la moodsiiyey haddaanad nabiga ku riyoon qofa ma tiid marka maantao dhan wax laga sheekaysanaya anu xalay baan arkay iyo waan arki doonaa iyo waa wax wanaagsan in la arko lagu riyoodo laakiin shardi iimaankaaga uma aha waxaa dhici karta adigoo nool oo nool oo wanaagsan oo ahlu khayr ahlu diina ah, inaad weligaa ku riyoon mana tilmaamaysa inaad ilahay ka fogtay nebiga ka fogtay toona waayo riyadu awoodan leenay ma aha cilmigaad baratay iyo cibaadadii iyo akhlaaqdii aad la timi ayaa fadiilo kugu filan aragti hadii ilaahay ku sahlo ood aragto waa nicma ood nebigii ilahay ku raacaysato wejigiisa aragto waa se goorma iminka waa barateen iminka shaydaanku wax kale kuma sheegayo dii shaydaan yaroo cilaan ku yimaad ku nebigi ilaahay baanay ma odhans nebiga allaan arkay ma mid noocii aanu dhiganay ka baxsan hadduu ku yimaadana dhegta u lulumaysid laakiin sifadii waad baratay markaad sifada aragto umaad oonaysaa nebigii alleh sifadan ma keeni karo axaadiisaa sheegaysa qaala xadaana maxamed bn bashaari qaala xadaana cabdiraxmaan mahdi qaala xadaana sufyaan can abi isxaaq can abilaxwas can cabdillahi bn mascuudin can nebi sal slam qaal man ra'aanii kii arka filmanaami hurday igu arka faqad ra'aanii waa i arkay faina shaydaana shaydaan laa yatamaalu bii aniga isuma keekaysiyo macnaha ninka suuradayda arka suuradayda aa barateen ninka arkaayey aniguunbuu i arkay faqad ra'aanii xaqiiqatan dhab ahaan buu i arkay laa yatamaalu shayaanu bi shaydaanku sawirkayga ma keeni karo wax kale uu sheegan karaa laakiin ma sheegan karo suurada nebiga alimaam baqawi wuxuu ku daray ambiyadoo dhanna waa caynka nebina isuma ekaysiin karo hal nebi isuma ekaysiin karo nebigeenuna waa ugu sitaaba waxay ku sii dareen sheekh ladha ibnu callaan wuxuu ihi ilaahay ka warran isaga haddii ambiyada isku shabihi kari waaye ilahayna iskuma shabihi karo min baabi awlaa marka hadduu ku idha ilaahay baanay marka hore waa been marka alimaamu shaafici ayuu yimi shaydaan markaasaa wuxuu ku yidhi nebigii allaanahay caawa soon hala sooma dadka gaadhsii waa soon cafwan ninbuu u yimi ninbuu saa ku yidhi ninkiibaa u yimi imaam shaafici wuxuu kuhi nebigii aan kan xalayo wuxuu guhi waa dadka gaadhsii wuxuu idhi ina ra'aytahu fi lmanaam ra'aahu saxaaba fi lyaqada faqaala lahum suumuu liru'yati wa aftiruu liru'yati nebigaad riyada ku aragtay saxaabadu layf bay u arkeen isagoo nool oo caadiyo tallaabsanaya markaasuu ku yidhi aragtina ku sooma aragtina ku afura marka hadalka nebigu cid soo faro hadalkuu horeu yidhi ma nasakhayo shaqana kuma laha waayo markaasuu nebi ahaa inta dambe waa mootan yahay waa mootan yahay axkaami kama soo fusho midna kuma fusho axkaam ka soo fulaysaana habeeraate ma jirto maalintuu geeriyooday ayay axkaamtu xidhantay qala xadana maxamed bn bashaar maxamed musana qaala xadana maxamed bn jacfar qaala xadana shucba can abi xasiin can abi saalix can abi hurayrata radi allahu canhu qaala rasul lah sal ly slam man ra'aanii qofkay arka filmanaami hurday igu arka faqad ra'aanii waa arkay fa ina shaydaana shaydaanku laa yatasawaru bii aniga sawirkayga ma keeno aw qaala laa yatashabbahu bii aniga iskuma kay shabihi karo macnaheedu waxa weeye sawirkaa aan leeyahay oo dhaba awooduma laynu keeno xadaana qutayba qala xadaana khalaf ibnu khaliifa qala can abi malik alashtaci can abiihi qala wuxu uhi qala rasul lahi man ra'aamini fi lmanaami faqad ra'aanii qaala abu ciisa wuxu uhi atirmidi wa abu malik hada huwa sacad ibnu daariq ibnu ashyam wa daariq ibnu ashyamna huwa min asxaabi الnabiy sal ly slam waqad rawaa can الnabiyi axaadiiثa samictu waxaan maqlay علي بن xujrin yaquul qaala khalaf ibnu khaliifa ra'aytu waxaan arkay camr بن xurays saaxib anebiy sal ly slam وسلم ana ghulaamun صغير marka khalaf ibnu khaliifana waa taabici muxuu caddaynaya hal saxaabi u arkay oo la yidhaahdo camr bni xurays hal saxaabi haddaad aragto taabici baad noqonaysa qala xadaana qutaybat bnu saciidin xadaana cabdulwaxid bnu ziyaad can caasim bni kulaybin qala xadaanii abi anahu samica aba hurayrata radi allahu canhu yaquul qala rasul lah sal slam man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii faina shaydaana laa yatamahalunii aniga iskuma kay shabaho qaala abi wuxuu ihi faxadatu bihi ibnu cabaas baan u xadiisay faqultu waxaan ku ihi qad ra'aytu waan arkay fadakartu waxaan xasuustay alxasan bni caliy faqultu waxaan ku idhi shabbahtahu bihi ma xasanna cali baad ku shabbahday fa qaala ibnu cabaas wuxuu idhi inahu kaana yushbihu wuu ekaa wuxuu nabigaan arkay markaan arkay waxaan xasutay xasanna cali nin arkoo kalaane waasuui ma isagaad ku shabbahday haa wuu ekaa isaga u ekaay marka wuu ekaa aadna wuugu ekaa marka xagga socodkana xuseen baa uga ekaa suuradana waxaa u ekaa xasan ibnu cali socodka iyo luga hayeyntaana waxaa uga ekaa xusein ibn cali bn abi aalib qaala xadaana maxamed ibnu bashaarin qaala xadaana ibn abi cadiy wmaxamed bn jacfar qaala waxay idhahdeen xadaanaa cawf ibn abi jamiila can yaziid alfarisiy wa kaana yaziid yaktubu lmasaaxif wuxuu iska ilaalinayaa yaziid araqaashi markaa yaziid alfarisi iyo wuxuu kala duwayaa yaziid araqaashi qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiy sal ly slam fi lmanaabi baan arkay zaman ibni cabaas xilligii cabdillahi ibni cabaas ayaan arkay faqultu waxaan ku uhi libni cabaasin inii ra'aytu rasul lah sal slam fi nawmi rasuulka ilah baan hurdo ku arkay faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal ly slam kaana yaquulu wuxuu odhan jiray ina shaydaana shaydaanku laa yastadiicu ma awoodayo an yatashabbaha bihi inuu iska isku shabaho faman ra'aanii fi nnawmi faqad ra'aanii kag igu arka hurdo wuu i arkay hal tastadiicu ma awoodaysaa an tancata ama an tancuta nacata yancutu an tancuta inaad sifayso haada arajul aladii ra'aytahu fi nnawm ma sifayn karaysaa ninkaad aragtay qaala ancutu laka waxaan kuu sifaynayaa rajulan nin bayna arajulayni laba nin u dhexeeya nin dhexe oo gobol ah oo nin dheerna ahayn nin gaabanna ahayn jismuhu jidhkiisa iyo wa laxmuhu hilibkiisuba dhexdhexaad yihiin asmaru ila albayaad asmaru maaran ilalbayaadi caddaan xiga maariin caddaan xiga ah akxal alcaynayn labada indhood aad mooddo in loo mariyey indhakuul xasana adaxiki qosol wanaagsan jamiila dawaa'iri alwajhi qaybaha wejigu aad u qurux badan yihiin dawaa'ir wa jamcu daa'ira qad mala'ad way buuxisay lixyatuhu garhkiisu maa bayna haadihi ila haadihi ay qad mala'ad naxrahu dhuunta min halkaa ilaa halkaa garhkiisu buuxiyey qaala cawfun baa yidhi walaa adrii maan garanayn maa kaana maca haada nacti sifadaa inta dheeraadka la socotay ma haya haya qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi low ra'aytahu haddaad arki filyaqadati soo jeed hadaad ku arki layd ma stadacta maad awoodeen an tancatahu inaad sifayso fowqa haada hadaad layf iyo toos ugu iman lahaydna sidaa aad u tilmaantay in yarna kamaad kordhiseen macnaha isagii baad aragta wey qaala abu ciisa wuxuu yidhi atirmidi wayaziid alfarisiyu huwa yaziid ibnu hurmus wa huwa aqdamu min yaziid araqashi waatan ilaa wuxuu kala saarayaa yaziid araqashi oo daciif ah iyo ninkan wuu ka horreeyey buu idhi wa rawaa waa wariyey yasiid alfarisiyu can ibni cabaas radiallahu canhuma axaadiis wa yasiid alrakaashi lam yudrig ma soo gaadhin ibnu cabaas wa yasiid ibnu abaan alrakaashi wawa yarwi wuxuu ka wariyaa can anas maalikin wa yasiid alfarisiyu wa yasiid alrakaashiyu kilaahuma min ahli basra labaduba marka cawf alcaraabi uu doonaya inuu kuu sheego inuu yahay taabici qala xadaana abu daawuud sulayman ibnu slm اbalkhi qala xadaana nadr bn shumayl qaala qaala cawfin alacraabi ana akbar min qataada intaasuu xadiiskaaga dhigay waa ahar weeyi wuxuu doonaya inu idhaahdo qataada ibnu dacaama saduusi anaa ka weyn anaa ka weyn maxaa looga jeedaa haddii qataadaba anas ka wariyey anoo ka weyn ana anas waan ka wariyey marka taabicinimaduu sugayay qaala xadaana cabdullahi bnu abi ziyaad qaala xadaana yacquub bnu ibrahim bnu sacad qaala xadaanii ibn shihaab ibnu akhii ibnu shihaab izuhri can camihi qaala wuxuu ihi qaala abu salama qaala abu qataada qaala rasul ll sal slam man ra'aanii yacni fi nowm faqad ra'a alxaqa ay faqad ra'a almra alxaqa mudaafkii soo qadar faqad ra'a wuxuu arkay almra alxaq arrin xaq uu arko anigii buu arkay qaala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan adaarimiyu qaala xadaana mucalla bni asad qala xadaana cabdilcasiis bn mukhtaar qaala xadaana haabitun can anasin ana rasul lah sal slam qaala waxau ihi man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii faina shaydaana shaydaanku laa yatakhayalu bi isma kay moodsiiyo qaala wuxuu uhi wa ru'ya lmuumini ruyada muuminkuna juzun waa qayb min sittatin wa arbaciina juz'an lix iyo afartan qaybood oo min anubuwati nebinimada marka lix iyo afartan loo qaybiyo qayb ka mida wey marka riyada muuminku waa haalibkeeda maaha mar walba waayo riyooda muuminku waa laba mid waa xalaam baa laydhaa midna waa riyo xaqa oo dhaba axlaamta waxa weeye dhadhabka iyo wixii maanta kugu dhacay ciddii a wada hadasheen iyo ciddii wada doodeen iyo ciddii ayuunba dib kugu soo noqonaya ka axlaam baa laydhaa adqaasu axlaam riyada runtiina mid wanaagsan iyo mid xun bay noqotaa laakiin marka lagu leeyahay min jusun min sittati wa arbaciina jusan nabinimadii nebigu saddex iyo ahayd saddex iyo labaatan sana sanad walba laba loo qaybiyo ee lix bilood lagu dhuftana waa lix iyo afartan lix bilood bay noqonaysa nebiguna lix bilood baa lagu waday riyo intaan diinba loo waxyoon lix bilood buu riyoonayay markaa nebinimadii iyo lixdii biloodoo riyada marka la laysu qaybiyo maxay ka noqonaysaa lix iyo afartan marka la qaybiyo qaybbay ka noqonaysaa waa lixduu riyada maqlayay lixda riyadana waxaa ka horreeyey qayboo codna maqlayay waxna aanu arkayn oo dhagaxu salaamayey oo geedku salaamayey oo malaa'igtu iska salaamaysay asmacu sawta walaa ara suura waa hordhac waxba la yar dadka ka duwan yihin haddana riyooyin buu arkay riyaduu habeenkii arkaa subaxiiba uu arkaa kadib buu malagu imanaya isagoo intaasoo tallaabo arkay qaala xadaana moxamed bn caliyin qaala samictu abi yaquulu qaala cabdulahi bn mubaarak ida btuliita bilqada axaadiistii kitaabka uu dhammeeyey laba asar buu ku labada asarna wuxuu uga jeedaa inuu ku yidhaahdo labada asarna wuxuu uga jeedaa qiimaha asarku leeyahiyo cilmigu ayuu soo qaadanaya iyo dadka laga qaadanayo cabdullahi mubaarag baa maqlay isagoo leh idabtuliita haddii lagugu imtixaamo bilqadaa'i garsoor hadii lagugu imtixaano garsooro noqoto fa korkaaga waxa waxaa bilathari xadiiska nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad garsooro noqoto ummadda garsooro u noqotood wax kale xukumayso waxaad ku baxsanaysaa jahannamo kaga baxsanaysaa xadiiska nebiga ogow hadii xadiiska aad qabsatana dee qur-aankiina min baabi awla horaad u qabsatay marka taa wuxuuna dareensiinaya qiimaha cilmigu leeyi oo qaadi iyo qaadi la'aanba cilmigaa diinta iyo asarka nebigu waa wax in lagu dhega ay tahay qaala xadaana maxamed bnu caliyin qaala xadaana nadr bn shubayl ahbarana bna cawfin can ibni qaala wuxuu uhi hada alxadiiu xadiisku diinun waa diin fanduruu iska hubiya canman ta'huduuna ciddaa ka qaadanaysaan diinakum ibnu siriin baa yidhi sidaa waa aarka ugu dambeeya wuxuu saa uga jeedaa waxa weeye horta aarkani isagoo marfuuca ah ayaa nebiga laga wariyey marfuuca laakiin waa daciif laa ta'hudu alxadiia ila canman tujiisuuna shahaadatah ibnu casaakir baa warinaya ka baran kartaan nin markhaatigala oo maragga gala imaam maaligna waxaa laga hayaa inuu yidhi laa taxmil hada alcilma can ahli اlbidac wla taxmilhu canman lam yucraf bialab wla canman yakdibu fi xadiisi اnnaas wain kana laa yakdibu fi xadiisi rasuuli اllah cilmiga waxaad ka qaadataa ahlubidaca ka qaadanin kuwa aan lagu aqoon cilmi aalibka iyagoon cilmi baraninoo muddo arday noqonin iska uun soo fadhiistayna ha ka qaadanin qaar been sheegayo dadka been u sheega ha ka qaadanin walow hadduu doono xadiiska nabiga u been ka sheegine hadduu dadkaba been u sheego adiguna ka qaadanin labada aar wuxuu ugu soo gebagabeeyey qiimaha uu leeyahay sunanku iyo aahaartu iyo cidda laga qaadanayo cid walba inaan waxba laga qaadane qof kalsooni lagu qabo oo diintiisa iyo dadnimadiisa kalsooni lagu qabo ayaa laga qaataa kitaabkii aynu bilownay ramadaanta bilowgeedii bixamdillaahi wa tawfiiqihi wa manihi wa fadlihi wa karamih maanta ayuu inoo gebagabooday oo ramadaan sideed ay tahay maalin arbaca ah kun afar boqol afar iyo afartankii hijiriyada masjid ulwaxyayn hargeysa ilahay waxaynu weydiisanaa biasmaa'ihi wa sifaatih kitaabka aynu barannay ilaahay subxaana wa tacala haynuga anfaco cilmigeennana subxaana wa tacaala cilmi naafica ah ka dhigo camalkeennana camal saalix allah ka dhigo innaga iyo intii kale kaaga dhowna ilaahay subxaana wa tacaala barakadeeda ha gaadhsiiyo acmaasha saalixada allahayna waafaji acmaasha saalixada allah ina waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala diinteenna aqoon waafiya haynoo siiyo aqoonaynu ku camalfallo alla ugu dhawaana allah ina gaarhsiiyo sidaynu masjidkan ugu kulannay ilaahay jannaadkiisa hainooga kulmiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaab annaar allahuma rabbana laa tusu quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab ya xayu ya qayuumu biraxmatika nastakiis aslix lana sha'nana kulah wala takilna ila anfusina darfata cayn allahuma taqabal mina asalaa allahuma taqabal mina asiyaam allahuma taqabal mina alqiyaam rabbana taqabal mina inaka anta samiicu lcaliim watub calayna ya mowlana inaka anta tawaab raxiim الرحيم اللهم أبر لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رحمن يا رحيم اللهم اصلح ذات بين المسلمين اللهم اصلح ذات بين المسلمين اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رحمن يا رحيم اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رحمن يا allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma ya rab alcaalamiin ya